bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الmؤlف وأkثr masائل cilm الcilل dخulا fi hadiه الqarيnaة زiyadaة الثqاt wa akharu masaa'ili cilmi lcilali cilmiga cilalka masaa-ishiisa yacnii kuwa ugu badan dukhuulan xagga soo gelitaanka fii hadihi alqariinati qariinadan dhexdeeda ay soo galaan ziyaadatu hiqaati ziyaadatu hiqaat baabka marka la yidhaahdo ziyaadaatu hiqa qofka hiqada ah waxa uu ziyaadiyo ziyaadaatu hiqaat markaan leenahay ee qof daciifa laga hadli maayo waxa uu ziyaadiyo kow maadadeeda ama mowduuceedana wuxuu ku saabsan yahay ziyaadatu hiqa qofka maqbuulka ee hiqada ama saduuqa waxa uu ziyaadiyo ee uu ka ziyaadiyo dadkii isaga lamidka ahaa waxa ay la wariyeen yani xadiidkii ay isla wariyeen dadkii isaga la sinnaa marka uu khilaafo kuna khilaafo ziyaada ee xadiidkana makhrajkiisu oo waaxid yahay hal makhraj xadiidka uu leeyahay oo majliskuna ou mid yahay haddii majaalistu ay tacaduddo baabkan maaha oo ziyaadada waxaa laga yaabaa in majlis lagu sheegay majliskaasina waxa uu noqonaa markaas majlis mustaqil ah xadiid mustaqil ahaan ayaa loola tacaamulaa marka laakiin majliskii oo mid ah maqrajka xadiidka sheekhi oo mid ah ee haddii mid uu wax ziyaadiyo hiqa ah waa baabkeeda baabka aan ka hadlayo hal tuqbalu ma la aqbalayaa ziyaadada mutlaqan si duubduub a ah miyaa loo aqbalayaa sideedaba am turaddu mase waa la radinayaa mutlaqan ziyaadada ma la qaadanaa ma la aqbalaa mase waa marduud baa la dhahayaayo waa la daciifina oo laga tegaa am yufasalu fii dalika mase waa la kala dhigdhigaa tafsiil baa la gelinaa oo marna waa la aqbalaa marna lama aqbalayo tafsiil yaa la gelinaa wa min ayna yu'khadu hada atafsiilu tafsiilkanna xaggee laga qaadana waman ilmuctabaru qowluhu yaa qowlkiisa oo muctabar yahay fii hada alamri mas'aladan arrintan almuxadisuuna am ilfuqahaa'u muxadisiinta miyaa muctabar ah mise fuqahada iyo wlmutakalimuuna iyo mutakalimiinta min alusuuliyiina kuwa yani usuuliyiinta ah yani mutakalimiinta usuuliyiinta miyaa iyo fuqahada maa la fiirina ayaa muctabariin oo yani masaladan marka la jooga laga fiirina mase muxadisiinta waa masale marka muhim ah. yucaddu shaaficiyu alimaamu shaafici waxaa lagu tiriyaa min awaa'ili man qacada dadkii ugu horreeyey ee qaacideeyey lihadihi اlmas'alati mas'aladan qaacido u yaalay xaysu qaala markuu yidhi hadalkanuu yidhi wayakuunu raawigu wuxuu ahaanayaa idaa sharaka haddii uu la wadaago axadan axad haddii uu la wadaago axadka oo min alxufaadi xufaadda ka mid ah fii xadiidin xadiid dhexdiisa uu la wadaago lam yukhaalifhu wuxuu ahaanayaa inuunan khilaafaynin yani ninka marka daabit la dhahayo xaafid uu yahay ee wuxuu leeyahay dabdiga waxaa lagu gartaa axad xufaadda ka mid a ah hadduu xadiid la wadaago inuunan khilaafin sida badan fa in khaalafahu marka waa midda khusayso waatan fa in khaalafahu haddii uu khilaafo wujida fain khaalafahu haddii uu khilaafo wujida xadiiduhu anqasa xadiidkiisiina la arko isagoo naaqis ah kaanat haadihi tani waxay tahay ay ahaanaysaa dalaa-ila tusayso calaa sixati makhraji xadiidihi xadiidkiisa makhrajkiisa saxiixnimadiisay tusay hadalkan marka maca wajaazatihi macno aada u weyn baa ku jira yacni wuxuu leeyahay raawiga xaafidka daabitka waxaa lagu garana haddii uu la wadaagsado qof xaafid ah ma khilaafayo haddii uu khilaafo marka ay dhacdaba inuu khilaafo waa la fiirinaa waxa uu ku khilaafay nuqsaan hadday tahay wuxuu leeyahay waxay tusee xadiidkiisu saxiix inuu yahay nuqsaanta meeshaas maxaa laga fahmaya marka ziyaadadu waa dhibee waay marka ana ziyaadata taduru ziyaadadu marka waa inay dhibayso laakiin nuqsaanta waxma dhibayso maalan nuqsaan maxaa noqonaya xadiidkani asaga waa waqfiyey ragga kale ee khilaafayna yacni qofka uu khilaafayna marfuucuu ka dhigay marfuuca iyo mawquufka yaa naaqis ah mawquufkaa naaqis ah ma ogtahay waxay ku tuseen marka taxari imaamu maalik hadduu xadiidka ku shakiyo mawquuf miyaa mase waa marfuuc mawquufkau ku keenayay leanna darajada ugu yar waa mawquuf in lagu keeno qofka sidaasoo kale kalea waxayba tusaa nuqsaanta keenaayo waxayba ku tusaysaa inuu mutaxari uu yahay aada u dadaalayo warka ee alimaamu shaafici marka warkiisu waaa waxa uu keenaa nuqsaantu wax ma dhibayso ziyaadadu laak waxay dhibeen idan marka xaggee laga keenay aziyaadatu min athiqati maqbuulatun oo layska idlaaqayo maaha warka shaafici ayb qaala bnu cabdilhaadi ibnu cabdilhaadi waxa uu yidhi mucaqiban calaa dalika asagoo arrintaa tacqiibinayo wahada daliilun kani waa daliil min ashaaficiyi raximahu llahu shaafici xaggiisa ka ahaaday oo tusaayo calaa ana ziyaadata hiqati cindahu ziyaadatu hiqada agtiisa laa yalzamu ma laasimayo an takuuna maqbuulatan inay maqbuulo ahaato laazim maaha mutlaqan mar walba duduub ahaan kamaa yaquuluhu siday dhahayaan kahiirun min alfuqahaa'i wax badan oo fuqahada ka mid ah min asxaabihi iyo wagayrihim oo asxaabta shaafici iyo keyrkoodba yacnii fuqahada shaaficiyada waxaa caanka ah agtooda aziyaadatu min athiqati maqbuula ay ilaaqaan baa caanka ah agtooda fainahu maxaa yeelay shaafici ictabara wuxuu ictibaariyey an yakuuna xadiidu hada almukhaalifi mukhaalifkan xadiidkiisu inuu ahaado anqasa mid nuqsaan badan oo ka naaqis ah min xadiidi man khaalafahu ciddii khilaaftay xadiidkeeda uu ka naaqis yahay waa ictibaariyey markaas oo wax kasoo qaad wax ku ool ou ka dhigay walam yactabir ma uunan fiirinin laakiin wax ku oolna kama dhigin almukhaalifa midka wax khilaafay biziyaadatina ku khilaafay midka ziyaadada wax ku khilaafay wixiisa wax ku ool kama dhigin wa jacala wuxuu ka dhigay nuqsaana haada raawi raawigan nuqsaantiisa min alxadiidi ou nuqsaamiyo daliilan daliil wax tusayo calaa sixati makhraji xadiidihi xadiidkiisa makhrajkiisu saxiixnimadiisa wa akhbara wuxuu sheegay annahu mataa khaalafa hadduu khilaafo maa wasafa wixii uu sifeeyey marka wixii uu sifeeyey waa maxay nuqsaanta hadduu khilaafo nuqsaanta hadduu khilaafo maxay noqonay ziyaadaha meeshii taalla taa marka wuxuu sifeeyey oo warkiisa uu tusay adara dalika kaagaas inuu dhibaayo bixadiidihi yacnii nuqsaantaa waxa khilaafsan oo ziyaadada ah xadiidkiisu inuu dhibaayo raawiga walow kaanat iziyaadatu cindahu maqbuulatan muطlaqan hadday ziyaadadu agtiisa mid la aqbalaya ay tahay mudlaqan lam yakun mukhaalafatuhu biziyaadati khilaa mukhaalafadiisa uu ziyaadada wax ku khilaafay ma ahaan lahayn mudiran mid dhibaysa bixadiidihi xadiidkiisa tu xadiidki yani xadiidkiisu mid dhibaysa maynan noqoteen warkaan marka shaafici iyo tafsiirka uu saaray ibnu cabdilhaadi macno weynuu kuu bixinaa marka macno aada iyo aada u weyn ayuu kuu bixinaya macnahaasuna wuxuu waxay tahay nuqsaanta mukhaalafadu hadday nuqsaan tahay waxma dhibayso hadday ziyaado tahayna inay wax dhibayso u tilmaamay inay wax dhibi karto wa qaala shaaficiyu ayda shaafici wuxuu yidhi inamaa yaklatu rajulu ninku waa gafaa bikhilaafi man buu ku gafaa qof khilaafkiisa huwa isaguba axfadu minhu ka xifdi badan ow amase ya-tii inuu la imaado bishayin shay fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa uu kula imaado shayga oo yashrakuhu fiihi uu la wadaagaayo man axad lam yaxfad minhu aan shaygaas uu ziyaadinayo aan aan xifdinin maa xafida midkaan wax ziyaadinaa wuxuu xifdiyey wahum dadkaa uu khilaafayana cadadun tira ay yihiin wahuwa isaguna munfaridun keligiis uu yahay warkaan xoogaa isku soo noqnoqonaa laakiin meesha u socdaa waxay tahay wuxuu leeyahay inamaa yaqlatu rajul ama yuqallatu الrajul qofka waxaa la qalad xugminaa bikhilaafi man huwa axfadu minhu waxaa lagu qalad xugminaa ama uu ku gafayaa qof isaga ka xifdi badan inuu khilaafo xadiidka uga xifdi badan ow ya'tii bishayin fi lxadiidi ama xadiidka dhexdiisa middaan dambe waa ziyaadada marka midda sheegayso soo ma ama wuxuu la imaanayaa xadiidka dhexdiisa shay cid kale ay la wadaagto laakiin ciddaas aynan xifdinin wuxuu asagu keenay ziyaadada ou keenay ma xifdinin ciddaas yani xadiidkan waa lala wadaagaa asagaa marka wuxuu keenay ziyaado qeyrkiis ounan soo xifdinin ayuu keenay yani marka masalatu ziyaada halkaanay ku jirtaa marka wahum cadadun dadkaa uu khilaafayana waa cadad oo tiray leeyihin wahuwa munfaridun isagana waa munfarid markaana waa la qalad xugminaa marka dad badan uu khilaafay wuxuu ku khilaafayna waxay tahay ziyaado xadiidka uu ku dhex sheegay heyrkiis ounan xifdinin ounan soo xifdinin asagaa lagu qalad xugminaa marka ayb wa qaala ibnu xajar ibnu xajar waxa uu yidhi mucaqiban calaa kalaamihi isagoo kalaamkii shaafici tacqiibinayo fa ashaara wuxuu ishaaray ilaa ana ziyaadata ziyaadada mataa tadamanad markay keensato ay koobsato mukhaalafata alaxfadi kii xifdiga badnaa khilaafkiisa aw ilakhari ama kuwa badan cadadan xagga tirada hadday khilaafto annahaa takuunu marduudatan ziyaadadu inay marduuda tahay warkan ibnu xajarna waa waadix soo maaha warka shaafici buu fasiray wuxuu leeyahay shaafici wuxuu tilmaamay ziyaadadu hadday koobsato oy keento inay khilaafsan tahay alaxfad ama dad ka tiro badan alakharu cadadan markaa ziyaadadu waxay noqonaya marduuda marka duuduubaa loo qaadanaa ziyaadadii meeshaan ma taalo waxaysu ina haadihi almas'alata wuxuu leeyahay meesha mas'aladaani ay tahay min ahami masaa'ili cilmi lcilal cilmulcilalka masaa-ishiisa ku ugu muhiimsan ay ka mid tahay fa ina naqla kalaami culamaai lxadiidi culamaau lxadiid kalaamkooda soo naqlintiisa wa cilalihi iyo cilalkiisa dadka yacni culamaai cilali lxadiid ah kalaamkooda soo naqlintiisa mimaa yasiidu almra waa waxa arrinka ku siyaadinayo wuduuxan caddayn wuxuu rabaa inuu ku yidhi hadda culamaa ulxadiid wararkoodii baanba soo naqlinaa hadda si ay kugu caddaato masalada oo yacnii culamaa ulxadiid iyo culamaau cilali ilxadiid kalaamkooda in lasoo naqliyaa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha arrinta u siyaadinayo wuduux iyo caddayn fa min almufiidi jiddan shayga marka yacnii faawax wax faa'iideynaya aada wax u faa'iideynaya waxaa ka mid a dikru shayin shay in la sheego min dalika kaagaas ka mid ah nadariyan iyo wacamaliyan nadariyan wa camaliyan marka nadari iyo camali labadaba nadarigii marka waa qaacidadiiu sheega camalina waxay tahay iyagoo xadiid ku dabaqaayo ayuu keenan marka waa muhim buu ku leeyahay ama anadariyu nadariga fa min dalika kaaga waxaa ka mid ah maa qaalahu abu zurcata araaziyu waxa uu yidhi idaa zaada xaafidun calaa xaafidin qubila xaafid hadduu ziyaadiyo xaafid lamida uu ka ziyaadiyo qubila waa la aqbalaa laba shardi baa marka meeshaan taal ziyaadadii mutlaqana loo aqbalaa ma dhihin xaafiduu shardiyo horta qofkii marka aan xaafid ahaynoo sheekh un iska ah cilmu yani kutubta xadiidka fulaanun xaafidun fulaanun shaykhun marka la yidhaho kala duwan yihi yani cinda abi zurca aziyaadatu laa tuqbalu aslan ilaa min xaafidin horta sida maalig iyo kale dad waaweyn aimo waaweyn thawri iyo kale haddana marka uu ku ziyaadiyo calaa xaafidin mid isaga lamida ah. dad ka tiro badanna maaha midka xifdi badanna ma la sheegin qubila wa qaala ayضa sidoo kale wuxuu yihi xadiidu abi isxaaq can jariirin marfuucun asaxu min mawquufin xadiidka abi isxaaq can jariirin jariir uu ka warinaayo marfuucun marfuuca ayaa asaxu asaxnimo badan min mawquufin kaga asaxnimo badan isagoo marfuucu kaga asaxnimo badan yahay mawquuf ahaanta sababtu waa maxay waliana zayda bna abi unaysata axfadu min mugiirati bni muslim zayd bnu abi unaysa ha ziyaadiyey waa ka xifdi badan yahay mugiirata bnu miqsam marka nin xaafid aho xifdi badan mar hadduu ziyaadiyey waa la aqbalaa hadduusan sidaas ahaa lahayn oo uu ninka uu khilaafay ka ka xifdi yaraa lahay mausan aqbaleen wa qaala muslimun muslim waxa uu yidhi walxadiidu xadiidku lizaa'idi alxaafidi ayuu ayaa iskale yani xadiidka la qaadanayo ninka zaa'idkae wax ziyaadiyey haddana xaafidka ah ayaa la qaadanaa xadiidkiisa haddounan xaafid ahayn la qaadan maayo wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi sidoo kale waziyaadatu fi laqbaari ziyaadada akhbaarta dhexdeeda dhacayso laa talzamu ma laazimayso oo la ma laazimayso wuxuu ka wadaa yani mid in la qaataa ay laazim tahay ma noqonayso ilaa can ilxufaadi unbaa laga qaadanaa xaggooda xufaadda aladiina xufaadda oo lam yakhur calayhim اlwahamu kuwaasoo qaladku uunan ku badanin fii xifdihim waxaan o dhan marka waa iska qaada maaha waa shuruud waqaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi waruba xadiidin waxaa la arkaa xadiid inamaa yustaqrabu in la qariibsado sababta waa maxay liziyaadatin ziyaado takuunu fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa ahaanaysa darteed ay taqacu fi lxadiid wa inamaa yasixu waa ansaxayaa ziyaadadu idaa kaanat hadday tahay oy ka ahaato miman yuctamadu calaa xifdihi xifdigiisa dadka aada loo ictimaado waqaala abu zurcata abu zurca wuxuu yidhi ziyaadat lxaafidi cala alxaafidi tuqbalu waa la aqbala waqaala albazaaru bazaar wuxuu yidhi ziyaadat lxaafidi xaafidka ziyaadadiisu maqbuulatun waayo idaa zaadahaa calaa xaafidin haddii uu ka kala ziyaadan noqdo xaafid fainamaa zaadahaa bifadli xifdihi wuxuu uga zaa'id noqday xifdigiisa dheeraadkiisa qaala ibnu aahir ibnu aahir almaqdisiy waxauu yidhi ina aziyaadata ziyaadada inamaa tuqbalu min ahiqati almujmaci calayhi waxaa laga aqbalaa qofka hiqada ahoo lagu ijmaacsan yahay wa qaala bnu khusayma ibnu khusaymana waxauu yidhi lasnaa nadfacu ma nihin buu yidhi inaan riixayno oon diidayno an takuuna ziyaadatu fi lakhbaari ziyaadada akhbaarta dhexdeeda ku sugan inay ahaato maqbuulatan tu la aqbalo min alxufaadi kama diidayno xufaadda xaggeeda walaakinaa anaguse inamaa naquulu waxaan dhahaynaa idaa takaafa'at alruwaatu fi lxifdi wاlإtqaani wاlmacrifati biاlأkhbaari fazaada xaafidu mutqinu caalimu biاlأkhbaari kalimatan qubilat ziyaadatu aad marka ibnu khusayma u caddeeyey wuxuu leeyahy hadday ruwaaddu isu dhigmaan xagga xifdiga idqaanka macrifada akhbaarta ay u leeyihiin axaadiidta ay isu dhigmaan ayagoo isla eg mid uu ziyaadiyo ka kale uu ka ziyaadiyo kelmad qubilat ziyaadatuhu ziyaadadiisa waa la aqbalaa kaas laa ana alakhbaara ma ahan axaadiidtu idaa tawaatarad hadday ku badato oy tawaaturto binaqli ahli اlcadaalati wاlxifdi wاlitqaani soo naqlintooda ay ku tawaaturto bikhabarin ay soo naqliyaan fazaada raawin raawi ou ziyaadiyo laysa milahum laysa milahum iska fiiri oo raawi markaa uu ziyaadiyo raawigaa oo laysa milahum ayagoo kale aan ahayn fi lxifdi iyo walitqaani aan ku ahayn ziyaadatan uu ziyaadiyo ana tilka ziyaadata ziyaadadaasi takunu maqbuulatan inay maqbuulo ahaanaysa maya leanna wuxuu ku yidhi laa ana alahbaara laabuu soo hormariyay moogtahay maa la aqbali maayo marka midaas ibnu khuseyme marka wuxuu kala saaray xaafid xaafid lamida ka ziyaadiyey erey oo ka kale uusi sheegin waa la aqbalaa laakiin nin isagu xufaad ama ninka xifdi badan wain kaana macahu maahu wain kaana macahu aslu lxifdi ogo waxaan sheegayna aslulxifdi waa waa jooga waayo waxaan ka hadlayna waa ziyaadatu hiqa soo maaha laakiin hiqanimadu hal martaba maaha waa la kala hiqanimo badanya ninkan hiqada ah ziyaadou keenay laakiin wuxuu ka ziyaadiyey nin asaga ka hiqanimo badan ma la aqbalaa markaas ma la aqbalayo hiqo waayo waa ziyaadiyey nin asaga lamiduu ka ziyaadiyey waa la aqbalaa ninkantiisa waa mafhuumay ila tahay yani qodobkan marka wararkii hore abu zurca iyo a'imadii hore ibnu khusayma aad u tafatirayba wa qaala ibnu lmundir ibnulmundir wuxuu yidhi waalxaafidu xaafidku idaa zaada fi lxadiidi shay-an xadiidku hadduu wax ku ziyaadiyo fasiyaadatuhu maqbuulatun xaafidka tiisa waa la aqbala wa qaala bnu cabdilbar waxau yidhi fii kalaamin lahu hadal uu leeyahay ley <clears throat> wuxuu ku yidhi hadalkaa dhexdiisa waxbuu soo waday markaasuu yihi laysat xujatan xuja ma aha liana aladii lam yadkurhu midka aan sheegin lafdigaan liana aladii lam yadkurhu kaan sheegin axfadu waa xifdi badan yahay marka ninka aan sheegin baa hadda xifdi batay mala aqbalaa ziyaadadii maya marka sababtaasuu ibnu cabdilbar u diiday wainamaa tuqbalu ziyaadatu ziyaadada waa la aqbalaa min alxaafidi lmutqini ayaa laga wa qaala aydan sidoo kale wuxuu yidhi inamaa tuqbalu ziyaadatu min alxaafidi baa laga aqbalaa idaa habatat canhu hadday ka sugnaatay wa kaana axfada uuna mid xifdi badan yahay wa adqana uu yahay mid idqaan badan miman qasura midka gaabtay ow amase yani aw miluhu ama isagoo kale wa kaana axfada wa atqana miman qasara ama miman qasura kan gaabtay xagga xadiidkii buu marka ku gaabtay ama qasara waa gaabiyey xadiidkii buu gaabiyo ziyaadadii ma sheegin ow milihi ama isagoo kale ayb miman qasara ow miluhu miman huwa miluhu qof isagoo kale ama qof ka hooseeyo ayaan ziyaadada sheegin isagaan xaafidka marka waa la aqbalaa ziyaadadiisa oo kanaa marka xifdi badan wuxuu ka xifdi badan yahay kan muqasirka ah amaba waa waa isagoo kalaba ayb wa qaala bnu cabdilhaadi ibnu cabdilhaadi waxau yihi bacda siyaaqi اlاkhtilaafi ikhtilaafkii markuu soo kaxeeyey kadib riwaayaad iskhilkhilaafsan buu keenay wuxuu yihi wالصaxiixu tafsiilu صaxiixa marka waa in la kala dhigo wahuwa anahaa tuqbalu ziyaadada in la aqbalayo wa fii mowdicin meel duuna mowdicin meel kalena maya meel waa lagu aqbalaa meel kalena lagu aqbali maayo fatuqbalu waa la aqbalayaa idaa kaana raawi raawigu haddii uu yahay alladii rawaahaa ziyaadada wariyey hiqatan haddii uu yahay xaafidan uu yahay mudqinan uu yahay waa la aqbala markaas lam yadkurhaa kaan sheeginna ee midlahu isagoo kale uu yahay ayb waaladii lam yadkurhaa midka aan sheeginna midlahu isagoo kale uu yahay ow duunahu ama mid ka hooseeya fi hiqati hiqanimada uga hooseeya wa khaalafa fii taqriira marka intaas waa waa nadariyaad culimo badan oo kala duwan oo culamaaulxadiid uu ka keenay kulligoodna waxay wada tusayaan ziyaadada mutlaqan inaan loo aqbalaynina shuruud iyo wax lagu aqbalayo marna la aqbalaayo marna aan la aqbalaynin wa khaalafa fii taqriiraatihim taqriiraadkooda dhexdiisa waxaa khilaafay kahiirun in badanoo min muqalidati alfuqahaa'i fuqahada dadkooda aan mujtahidiinta ahayn wa mutakalimati اlusuuliyiin usuuliyiinta kuwooda mutakalimiinta ayaa khilaafay fa qaaluu waxay yidhaahdeen tuqbalu waa la aqbalayaa ziyaadatu hiqati ninka hiqada ziyaadadiisa mutlaqan mar kasto sideedaba maa lam tukhaalif haddaynan khilaafin riwaayata man ruux riwaayadii huwa owlaa isagaba habboon yani waxay leeyiin mar haddaynan ziyaadadu mukhaalifo ahayn waa la yska aqbalaa hadday ziyaadadu mukhaalifo ay tahayna ma la aqbalayo waa sida marka mutakalimiinta iyo fuqahada qaarkood marka ay ku tageen oo ay leeyihiin ziyaad aziyaadatu min athiqati maqbuulatu tuqbal waa la aqbalaa ilaa inay mukhaalif mukhaalifo ay tahay wax khilaafaysa maaha wax khilaafkana marka maxay ka fiirinayaan inaan la jamci karin ziyaadadan iyo ziyaada la-aanta ayaa ayaan la jamcin karin markaas waxay leeyihiin marka mar hadday munaafiye tahay ay wax diidayso ama khilaafayso la aqbali maayo dhahay laakiin sida kale mar haddaynan hadday la soco karto ziyaadada iyo iyo matniga naaqiska haddayba isla soco karaan ziyaadada waa la aqbalaa walaa yacnii haada kan uma jeedo anahu lam yaqac yani walaa yacnii hada kani warkan aan soo sheegay uma jeedo annahu lam yaqac inuunan dhicin tandiiran nadariya ahaan inuunan ka dhicin bacdu kibaari lmuxadisiina muxadisiinta waaweyn qaarkood arrintan oo kale inaysan ka dhicin uma jeedi buu leeyahy yani meeshan wuxuu rabaa inuu ku yidhaha wuxuu soo yidhi moogtahay taqriiraadkii culamaau lxadiid waxaa khilaafay buu yidhi muqalidatu lfuqahaa wa mutakalimatu lusuuliyiin markaan sidaa kuleeyahay kama wado muxadidku ma jiro waa dhici kartaa buu leeyahay bacdi ahli اlxadiid bacdu kibaari culamaai اlxadiid inay dariiqaas mtyani fuqahada ay qaateen oy raaceen waa dhici kartaa oo warkayga macniyiisu ma ahan kibaaru lmuxadisiin inaynan dhicin ayagu inaynan sidaa fuqahada aysan waafaqin maaha walaa yacnii hada kan uma jeedo annahu lam yaqac inuunan dhicin tandiiran nadari ahaan bacdu kibaari lmuxadisiina inuusan uga dhicin min alkhalafi oo muxadisiintii dambe ah kuwii hore maaha fii maa kii yani dhexdiisa waqaca fiihi lmutakalimuuna mutakalimiintu ay ku dhaceen iyo walusuuliyuuna ay ku dhaceen yani dad culamaa lxadiid a'imadii dambe khalafka dambe ee haddana kibaaru ahli lxadiid ah qaar ayaa iyaga laftooda nadariye ahaan waafaqay fuqahada iyo mutakalimiinta mas'aladan ziyaadada ku waafaqay min naqli aqwaalihim aqwaashooda soo guurinteeda ah calaa annahaa madaahibu muctamada inay tahay aqwaashii mutakalimiintai usuuliyiintay soo guurinayaan madaahib muctamadayna ka dhigayaan hiya iyaduna laa tucrafu ilaa canhum xaqiiqaduna waxay tahay iyaga unbaa lagu yaqaanaaye muxadisiin laguma yaqaano faina cilma alkalaami cilmulkalaamka qad ahara wuu saameeyey calaa kahiirin in badan buu saameeyey min muta'akhirii culamaai hadihi اlumma ummaddan culimadeeda kuwoodii dambe qaala ibnu rajab ibnu rajab wuxuu yidhi fii taqriiri dalika arrintaa qariiritaankeeda dhexdeeda wuxuu ku yidhi wa kalaamu axmeda imaam axmed hadalkiisa iyo wagayrihi wa kalaamu gayrihi min alxufaadi ah xufaadda iyo duuru wuxuu ku wareeganayaa calaa ictibaari qowli lwhaqi fii dalika midka hiqanimada badan qowlkiisa in la fiiriyo walaxfadi aydan iyo midka xifdiga badan qaala wuxuu yidhi waqad sanafa fii dalika alxaafidu abu bakrin ilkhaiibu alkhaiibu albaqdaadi baa ka alifay musanafan kitaab xasanan wanaagsan samaahu uu ku magacaabay tamyiizu lmasiidi fii mutasili lasaniid tamyiiza almasiidi fii mutasili اlasaniid kitaabkaas buu khadiib uu qoray wa qasamahu wuxuu u qeybiyey qismayni laba qeyb buu ziyaadada u qeybiyey axaduhumaa midkood maa xakama fiihi waa wuxuu ku xukumay bisixati dikri ziyaadati ziyaadada sheegitaankeeda saxiixnimadeeda fil isnaadi isnaadka dhexdeeda lagu ziyaadiyey ayb iyo watarki iyo watarkihaa watarki dikri ziyaada yani watarki dikri ziyaadati yani qeybta koowaad wuxuu ka dhigay ziyaadadana waa saxiix ziyaada la-aantana waa saxiix yani labadaba saxiixuu ka dhigay wathaani qeybka labaadna maa xakama fiihi waa wuxuu xukumay biraddi ziyaadati ziyaadada radinteeda wa cadami qabuulihaa iyo aqbalidla la-aanteeda yani laba qeyb buu ka dhigay qeybna wuxuu yidhi ziyaadada iyo iyo naqsigaba waa sax qaybta kalena wuxuu yidhi maye ziyaadada qaldan qalad ah naqsiga ayaa ayaa saxiixa waayahay ayib sidaasuu marka u tilmaamay uma ina alkhatiiba dabadeed marka wuxuu leeyahy ibnu rajab uma ina alkhatiiba khatiib tanaaqada waa warkii waa iska hor yimid fadakara في kitaabihi اlkifaaya kitaabkiisa alkifaayatu fii cilmi riwaaya wuxuu ku sheegay linnaasi dadka wuxuu u sheegay madaahiba madaahib fi ikhtilaafi ruwaati ruwaadda ikhtilaafkooda ku saabsan ayuu ka sheegay ay isku khilaafaan fii irsaali اlxadiidi wa waslihi kitaabka alkifaaya buu masalo soo qaaday waa maxay alikhtilaafu fi اlwasli wاlirsaal masalatu masalatu mas'alada ah alikhtilaafu fi اlwasli wاlirsaal midna xadiidka munqaطicuu ka dhigay mursal midna waa wasliyey ayuu soo qaaday ikhtilaafka ruwaadda mas'alada ay isku khilaafaan ayb madaahib buu marka sheegay fadakara fi kitaabi اlkifaayati linnaasi madaahiba fi اkhtilaafi riwaati fi irsaali اlxadiidi wa waslihi kulluhaa madaahibtaas oo dhan ou sheegay laa tucrafu laga garan maayo can axadina xaggiisaoo min mutaqadimi اlxufaadi yani wuxuu sheegay aqwaal aan mutaqadimiintii xufaadda aan looba aqoonin wa inamaa ma'khuudatun mid laga qaatay waaye min kutubi اlmutakalimiin baa laga qaatay uma inahu اkhtaara haddana khadiib wuxuu doortay ana aziyaadata min ahiqati maqbuulatun mutlaqan inay maqbuulo tahay mutlaqan buu doortay haddana ada ogow khadiib waa muxadis weyn xaafid weyn oo muxadis ah haddana mas'aladani wuxuu u nusreeyey qowl lfuqahaa aziyaadatu min ahiqati maqbuulat mutlaqan kamaa nasarahu lmutakalimuuna say ugu gargaareen mutakalimiinta wa kahiiru min alfuqahaa'i in badan oo fuqahada ka mida ah wahada yukhaalifu arrintan wuxuu khilaafayaa tasarufahu tasarufkiisa fii kitaabi tamyiizi اlmasiid kitaabkii aan sheegnay oo mas'alatu ziyaada oo uga hadlay waa khilaafsan yahay waxa uu kitaabkiisa kifaayada uu ku rajaxay ee qaacidada ah waa khilaafsan tahay saniicuhu fii kitaabihi tamyiizu lmasiid wacaaba tasarufahu wa caaba wuxuuna ceebeeyey tasarufahu tasarufkiisa fii kitaabi tamyiizi lmasiidi yani kitaabkiisa tamyiizu lmasiidka bacdu muxaditثi اlfuqahaa waxaa ceebeeyey yani tasarufka kitaabka masiidka tamyiizu lmasiidka fuqahadii muxadisiinta ah way ceebeeyeen waxay ku ceebeynayeen fuqahada iyagu waxaa agtooda mutaqarir ka ah aziyaadatu min athiqati maqbuulat mutlaqan marka khadiib fiiri kifaayadana wuxuu ku qariray dariiqat lfuqahaa kitaabkiisa tamyiizu lmasiidkana dariiqat lmuxadisiin camalow ku socdaa oo ziyaadaad uu diidayo radinayaa jirto marka wuxuu leeyahay muxadisiin muxadisiin yani fuqahadii xadiidka ilmaamka u lahayd ee ayagu dariiqatu lfuqahaa doortay waxay ceebeeyeen maa qararahu اlkhaiibu fii kitaabihi tamyiiz اlmasiidka wixii ku qariray wixii uu ku qarirayna waa maxay dariiqadii ahluxadiidka ee hore waay waطamica fiihi limuwaafaqatihi lahum xoogaa damacna waa waa way quudareeyeen limuwaafaqatihi lahum waydamic ay ku quudareeyeen limuwaafaqatihi lahum waafaqidda khadiib ayaga oo waafaqay fii kitaabi lkifaayati kitaabkiisa kifaayada uma qaala wuxuu yidhi dabadeed ibnu rajab waman ta'ammala kitaaba albukhaariyi kitaabka bukhaari qofkii fiirfiiriyo tabayana lahu qadcan waxa uu caddaanayo anahu lam yakun yaraa bukhaari inuunan ahayn mid arkaayo ziyaadata kuli hiqatin hiqo kastaa ziyaadadiisa fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa dhacdo maqbuulatan inuunan tula aqbalayo uunan u arkayn wahaakada daara quطniyu daara quطnina waa sidoo kale fadala calaa ana muraadahum arrintaa marka waxau tusay muraadka ay u jeedaan ziyaadatu hiqati fadala calaa ana muraadahum ziyaadatu hiqa fii mithli tilka almawaadici alkhaasati meelahaas yacnii mawaadicdaas khaaska ah dhexdeeda oo kale wahiya mawaadicdaasna waa tee idaa kaana hiqatu hiqada haddii uu yahay mubarazan fi lxifdi mid xifdiga mubaraz ku ah marka markay leeyihiin ziyaadadan ziyaadatu hiqa waa maqbuula waxay ujeedaan waa markuu xaafid yahay qofka uu khilaafayna uunan ka heer sarreynin ee uu la siman yahay ama uu ka hooseeyo walikahiirin min almutakalimiina waalfuqahaa'i in badan oo mutakalimiinta iyo fuqahada ka mid ahna waa e, e, yani in badan oo yani mutakalimiinta iyo fuqahada ka mida ah waxay leeyihiin wa bacdi almuta iyo muta-akhiriinta qaarkood almuntasibiina licilmi اlxadiidi unisba u nisbo sheegto miman khaalafa almuxadisiinana ka mid ah kuwa muxadisiinta ku khilaafay fii manhajihim manhajkooda fi lcilali cilalka ku saabsan cumuuman guud ahaan wa fii siyaadati hiqaatina khusuusan gaar ahaan ku khilaafay xujajun ayaa u sugnaaday xujaj xujajka oo ma'khuudatun laga qaatay min cilmi lkalaami laga qaatay laa tandabiqu aan ku dabaqmaynin calaa manhajihim listiqraa'iy alwaaqiciyi manhajkooda istiqraa'iga ee waaqicigana aan ku dabaqmaynin marka meeshaani wuxuu rabaa inuu ka galo qoladan muxadisiinta khilaaftee mutakalimiinta maxay deliishanayaan wuxuu ku leeyahay qawaacid kalaami ah bay deliishanayaan unbis oo weliba booskeeda aynan dhigaynin fa min dalika waxaa ka mid a ah waxyaabaha ay deliishanayaan qowluhum ay dhahayaan ina azaa'ida qofka wax ziyaadiyo macahu ziyaadatu cilmin cilmi dheeraaduu hayaa waman xafida qofkii wax xifdiyey xujatun waa xuja uu ku yahay calaa man lam yaxfad kaan xifdinin qaacidadaanay deliishanayaan usuuliga ah waljawaabu jawaabtu waxay tahay ana maa dukira wixii la sheegay laysa huwa mowdina nisaac meesha doodaa maaha liannahu maxaa yeelay saxiixun cinda hubuuti ziyaadati waa saxiix ziyaadadu markay sugnaatay agteeda cani raawi ay ka sugnaatay almukhtalafi calayhi laysku khilaafay yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaha qaacidadan man xafida xuja calaa man lam yaxfad hortayaa lagu dabaqaa waxaa lagu dabaqaa markay ziyaadadu ansaxdo ziyaadadan markay ansaxdo horta xadiid ahaan ay u ansaxdo ayaa waxaa la leeyahay dalaalada ziyaadadan ay wadato dalaalada ka hor imaanayso ziyaadadaa xoog badan sababtu waa maxa man xafida xuja calaa man lam yaclam ninkii wax xifdiya waa ka kanna waxbuu xifdiyey kanna waxma xifdinin goormay imaanay waa marka fiiri nin xaafid abaa ah ziyaadada la imaaday ku kaloo aan xaafid ahayn laakiin hiqa lama imaanin markaa ziyaadadu waa ansaxday soo maha ziyaadadaas ansaxday waa midda man xafida xuja calaa man lam yaclam noqonaysa oo wixii xugun oo ziyaadadaas ku imaado fiqhi ah waa la qaadanaa waana laga hormarinaa midka kale oo aan ziyaadada ku jirin sababtoo ah ziyaadadu waa ansaxday markaan laakiin ziyaadadii oo laysku haysto inaad tiraa man xafida xuja calaa man lam yaclam maxaa horta ansaxayba ma la fahmay marka meeshaas meel marka muhima ah amaa maca qariinati اlاkhtilaafi iyadoo ikhtilaafkii qariinadiisii joogto fahada ma yunaazacu fiihi maa yunaasicu fiihi اlmuxadisuun waa waxay marka muxadisiintu ku doodayaan dhexdiisa fayuqaalu waxaa la dhahayaa marka ina ziyaadata lam tahbut aslan ziyaadadu ma sugnaanin liyuqaala maa dakaruuhu waxay sheegeen si loo dhaho marka waxaa la leeya war ziyaadadan aada sheegaysid maba ahanba xadiid maba ansixinba maxay xujo noqotaa marka markay waxay ansaxday xujo noqon lahayd bal ina fii qowlihim qowlkoodaasba tanaaqudan baa ku jira liannahu maxaa yeelay iyaga laftooda sharaduu fi saxiixi saxiixa waxay u shardiyeen anlaa yakuuna shaadan culimadan xadiidkana taqaan fuqahadana waafaqday waxay shardiyeen xadiidka saxiixa ay u shardiyeen cadamu shuduud wa fasaruu shuduuda shuduudkiina waxay ku fasireen biannahu rawaahu hiqatu waa waxa uu hiqada wariyo wakhaalafahu man huwa adbatu midka dabdi badanna uu ku khilaafay wa akharu cadadan ka ka badan xagga cadadka uma qaaluu markaa kadib waxay dhaheen tuqbalu ziyaadatu mudlaqanna waa dhaheen marka waxay yidhaahdeen xadiidka saxeixa waxaa uu shardi ah inuusan shaad ahayn shaadna waxay ku fasireen nin hiqa ah inuu khilaafo ninka owleysan haddana waxay dhaheen aziyaadatu min athiqati maqbuulatunna waa idlaaqeen falow ittafaqa marka hadday iswaa is ay iswaafaqdo ay ku timaado an yakuuna man arsala qofka xadiidka mursal ahaanta ku wariyey hadduu noqdo akthara cadadan maalan waxaa iswaafaqay xadiid baa mursal iyo musnada layskugu khilaafay mursal iyo wasli iyo irsaal irsaalka dadka ku wariyayaa tiro badan u fiirso jaanibka tirada waxay ku badan tahay dadka xadiidka mursalka ka dhiga ow amase adbata xifdan ninka irsaalka ku wariyey baa xagga xifdiga ku dabdi badan ow kitaaban ama xagga kitaabka ku dabdi badan yahay calaa man wasala qofkii mawsuulka ka dhigo uga badan yahay ayaqbaluunahu am laa ma aqbalayaan culimadan mase ma aqbalayaan am hal yusamuunahu shaadan ma ku magacaabayaan am laa walxaquna waxa uu yahay fii hada kan dhexdiisa ana ziyaadata hiqati laa tuqbalu daa'iman lama aqbalayo kasta joogto yacni warkaani wuxuu ka wadaa hadday shan qofna xadiidka mursal ka dhigaan hal ninna oo musnad ka dhigo suuratu shuduud ma haynaa mase ma hayna ma haynaa mase ma hayna wa hayna lanna shaad waxaa lagu tacriifiyey mukhaalafatu thiqati ama mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa owlaa minhu ow akharu cadadan hadda waa haynaa hal nin oo hiqa ah dad ka tiro badan uu khilaafay waxay keeneen marka calaa sida ay saxiixa u shardiyeen marka la fiiriyo waxay keenaysaa in ninkan riwaayadiisa laga tago maca annahaa ziyaado ay tahay feeri yani feeri markan yani ma waxay leeyihiin aziyaadatu min athiqati maqbuulatu ninkan maadaama uu wasliyey ziyaadou la yimid ha la aqbalo mase waxay dhahayaan maya ee waa shaad ninkan riwaayadiisa dadkan ka tiro badanaan qaadanaynaa tooda yani hadday markay yidhaahdaan waa shaad sidaasaan ku radinaynaa waxaa buraayo qowlkoodii ah aziyaadatu min athiqati maqbuulatu mutlaqan qowlkoodaas waa buraan waa la fahmaan malayna qowluhum ibnu xajar annukadka sidaanu ku dooday annukad calaa kitaabi ibni salax qowluhum caman waqafa alxadiida qofka xadiidka waqfiyey ay ka dhahayaan xaggiisa waa deliilkooda labaad inahu ra'yun liraawi ninku hadduu xadiidka mawquuf ka dhigo waxay leeyihin waa ra'yun liraawi ra'yi raawiga uu leeyahay wa ana alwaaqifa midka waaqifka ah qad qasara waa gaabiyey fii xifdihi xifdigiisa dhexdiisa qad qasura fii xifdihi waa waa gaabtay xifdigiisa dhexdiisa ow shaka ama wuxuu ku shakiyey fii rafcihi hadhowna waxay rabaan inay yidhahdaan shakina yaqiin looga tegi maayo ninkan waa iska shaaki wuxuu ka shakisan yahay marfuucnimadii mawquufuu ka dhigay waa gaabiyey ama xifdigiisii baaba gaabtay marka ninka ziyaadada ku daray hala qaato warkiisa wa jawaabuhu kan jawaabkiisu wuxuu yahay ana haadakan muqaabalun bimilihi iyadoo kale looga hor imaanay fayatarajaxu lwaqfu waqfka mawquufnimada rajax mayso bitajwiizi suurtagalnimada darteed an yakuuna raaficu midka marfuuca ka dhigay tabica alcaadata inuu caadada raacay wa salaka aljaadata jaadadana inuu qaaday leanna marfuuca iyo mawquufka marka xadiid la joogo jaadada waxay tahay dariiqa caadigee la yaqaano xadiidka in nebiga loo kor yeelo waxaa la dhihi karaa marka ninkan raafica dariiqadii jaadadu iska raacay wa hada idaa kaana lilmatni isnaadun waaxidun waa haddii matnigu hal isnaad uu leeyahay ama idaa kaana lahu isnaadaani laba isnaad munfasilaani kala soocan tamaaman uu leeyahay falaa yajri fiihi hada alkhilaafu qaaliban khilaafkan ku dareeriba maayo yani waxuu ka wadaa waxaa la dhihi karaa ninkan raafice xadiidka kor yeelay laftiisa calaljaado iska raaco wuxuu ismoodsiiyey kollaba xadiid nebiga unbaa loo kor yeeli jiray haddii shaki imaado iska koryeelo isyiri asalkuu raacay isagoo shakisan asba saasuu yeeli karaa marka haadihi tuqaabalu bitilka waxyaabahana marka waa qeyb kamida eh, waxyaabaha ay xujaysanayeen halkan ha joogo hada akhiruhu wallah aclam wsala allah wslm la nabiyina